بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم العمريدي رحمه الله باب مخفوضات الأسماء خافضها ثلاثة أنواع الحرف والمضاف والإتباع أما الحروف ها هنا فمن إلى baaun wakaafun fi walaamun can calaa kadaaka waawun ba wataaun fi lxalif mudmun duruba waawu ruba lmunxadif kasirtu min misra ila alciraaqi waji'tu lilmaxbuubi biishtiyaaqi bab lidaafa min almudaafi asqid tanwiina aw nuunahu ka ahlukum ahluuna wafid bihi lisma aladii lahu tala ka qaatila gulaami zaydin qutila wahwa calaa taqdiiri fi awlaami aw minka makri leyli aw gulaami aw cabdi zaydin aw inaa zujaaji aw thawbi khazin aw kabaabi saaji waqad madat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 saddex xaaladood mu maraa in la rafciyo iyo in la nasbiyo iyo in la khafdiyo so intaasun ma marka baabkani waa baabkii waxa weeyaan ugu dambeeyey kitaabka waana baabu makhfuudaati alasmaa haadaakani baabu bayaani makhfuudaati alasmaa'i asmaa'ada la khafdinaayo baabkeeda iyo iridda iyo iriddii laga gelaayay weeyi markaa idaafadu waa libayaan lwaaqicun sababta oo ah dee ismiun baa la khafdiya ee wax kale lama khafdiyo wuxuu yidhi naadimku khaafiduhaa asmaa'ada ka khafdiyaay khaafiduhaa asmaa'ada ka khafdiyaay halaaatun saddex weeyi anwaacu noocyo weeyi alxarfu weeyi waalmudaafu weeyi walitbaacu weeyi asmaada waxaa khafdiya waa saddexdaa in xaraf lagu khafdiyo iyo in mudaaf lagu khafdiyo iyo in itbaac lagu khafdiyo waa saddexdaasun saddexdaas ha wax khafdiyo bimanaa hoos dhiga weyan macnihidu saddexdaa arrimood ayaa wax hoos dhiga saddexduba dee basmaladay ku kulmeen bismi illaahi alraxmaani alraxiim bismi maxaa hoos dhigay bada mana xarafayn alxarf weeyaan allaahi maxaa hoos dhigay mudaafkan ka horeeya oo ismiga alraxmaani alraxiimna sida sheekhu leey waa tabciya dee so waka markaa saddexdiiba halkaasi aya ay ku kulmeen laakiin sida raajixa ah khaafidka wax khafdiyaay waxa uu ku koobmaa un laba alxarfu waalmudaaf xarafka iyo mudaafka un baa wax khafdiya ama itbaaca waa ra'yun marjuux sida raajixa ihi waxa weeyi annahu mahfuudun bima jura bihi almatbuuc ismigani waa taabic soo ma matbuuc baa ka horeeya soo ma matbuuca ka horeeya waxaa khafdiya isagana khafdiya la odhanaya saxiix wala la qowlkaasaa raajixa matbuuca ana caamil ataabici huwa caamil matbuuc taabica caamilka ku camal falaya matbuuca hore ee la raacayo caamilkiisa weeyi saxiix qowlkaas baa raajix ah qowlkaasi ayaa raajixa ila albedel bedelka mooyaane oo isaga waxaa la ohan jiray calaa niyati takraari alcaamil isaga caamilka la soo celinayo maadaama xukunka kee loo qastiya bedelka iyo mubdal minuga dee bedelkaa loo qastiya soo ma caamilka isaga kolkaa lasoo celinaya caamil ka hore maa ku kalaa lasoo celinaya saxiix walala oo tusaale markaad tidhaahdid marartu bizaydin alfaadili eega alfaadili alfaadili waa maxay waa naxti ma muna taabicayn matbuuca hore waayo waa zayd ma saxiix eeg alfaadili haddaba waxaa lagu jiray buu leeyahy sheekhu itbaac itbaac baa lagu jira u leeyahy laakiin qowlka raajixa zayd maxaa jiray ba ba'daasaa faadilna jirtay hadda waan fahna ma waka saasay noqonaysaa marka saasay noqonaysaa waayahay marartu biqawmi kullihim waa twkiidki isna soma waa twkiidki laakiin hadda markaan idhaahdo jaaa zaydun akuuka waa maxay muna bedel hayn ee jaaa zaydun zayd baa yimid akuukan waa bedel maaha isagoo calaa niyati takraar alcaamil buu qabaayo waxa qadaran jaaa akuuka saxiix mayna kolka horeba siaasaa qadaran isaga calaa niyati takraari caamil markaa sida raajixa ah khaafidka wax khafdiya labadaasmu noqonaya waa in xaraf lagu khafdiyo oo xagga hore xaraf u ka fadhiyo iyo in ismi lagu khafdiyo oo ka hore mudaaf adha marka ka dambana mudaaf iley buu noqonaya amaa ka saddexaad oo laleeyahay itbaaca sida raajixa waxaynu nidhi taabica caamilkiisu waa matbuuca hore caamilkiisa ilaa bedelka mooyaane fa inahu calaa niyati takraari lcaamil mayna basidayn ka soco khaafiduhaa asmaa'ada ka khafdiyaai halaaatun saddex weeyi waa khabarkii anwaacu weeyi waynu ka bedelnay alxarfu weeyi waynu kasii bedelnay saxiix walala anwaacu alaataynu ka bedelnay alxarfuna waynu ka bedelnay walmudaafu weeyi walitbaacu raacid weeyi waxaa kaloo banaan alxarfu ay ixdaahaa alaatadaasi midkood alxarfu xaraf weeyi ka koobaadi waa xaraf wa haanihaa ka labaadna almudaafu weeyi wa haaliuhaa ka saddexaadina alitbaacu weeyi waxaa kale banaan acnii waxaan ujeedaa alxarfa baan ujeedaa wlmudaafe baan u jeedaa walitbaaca baan u jeedaa saddexda icraaboodba way banaan yihiin ka soco ama alxuruufu haahunaa fa min ilaa baaun wakaafun fiihi walaamun cancala ama alxuruufu xuruuftii kaa'inatan xaal ay haatay xuruuftu haahunaa halkan waa baabkan fa hiya xuruuftaasi min min weeyi ilaa wa ilaa ilaa weeyi cadfun bilaa caadif qaacidad aqaabo baaun wa baaun ba weeyi wakaafun kaaf weeyi fii wa fii fii weeyi walaamun laam weey can wacan can weey calaa wacalaa calaa weey kadaaka ay kaa'inaatun kadaaka madkuurkan la soo sheegay oo kale waxaa waawun wow ba wa baaun iyo ba wa taaun iyo ta kaa'inatan xaal ay ahaatay wowda iyo waxa ka dambeeya fi lxalifi dhar dhexdeed xaalada ay ahaatay wowda iyo waxa ka dambeeya mud wa mudmud weeyi waawunta iskaga adaf haddae doontid haddee doontidna mintii hore ku adaf mundu wa mundu mundu weeyi ruba waruba ruba weeyi wawaaw ruba ruba wowdeeda weeyi rubadii almunxadifi go'nayda meesha ka maqnay wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii la mid aa sirtu waan socday min misra magaalada misre xaggeeda ayaan ka socday ila alciraaqi ciraaq xaggeeda ayaanan u socday ah, socodka waxaan ka bilaabay magaalada misra waxaanu ku socodka socodkaygu ciraaq waji'tu waan imiday lilmaxbuubi ay ila lmaxbuubi kii la jeclaa ayaan u imiday bishtiyaaqin hilow aawadeed baanan ugu imiday waka wuxuu ku leeyahay xuruuftu halkan marka la jooda waxaa jiraysa waa min iyo ila iyo wa kuwa intaa jurigi waan kusoo dhigna meynaan soo dhigan ya awa lagu sharixi maayasha markaa xuruuftu dee macaani bay leedahayo macaanideedina kitaabkii horeynu kusoo sharaxnay waa laqmadun eego laqmaduna dee xuruuftu isku cadcadfaysana waa cadfan bilcaad farka ka siinaysa bes wax kaloo ku dhimin ma jiro ama alxuruufu amaad waa iska xarfu tafsiilin wtwkiidin daa'ima ama xarfu sharin wa tafsiilin soo ma alxuruufna waa maxay de waa mubtade haahunaa darafkaasi maxaan samaynaynaa waxaanu ka sifaynaynaa maxay xuruufta ama waad ka xaalayn fa min mubtada mubtade kalaa qadaran oo fahiya baad odhanaysaa midna waa maxay de waa khabarka mubtada labaad jumladaas xagga hore khabar u wada dhacaysa ya kulu maa qusida lafduhu fa huwa ismun qaacidadaana qaado wax kastoo loo qastiyay waa ismi iminka min lafdigeegaan uqastayna wax kastoo lafdigiisa loo qastiya waa ismi markaa min xaraf ay ahaan jirtay khabarkana waxaad soo dhigatay alkhabaru ismu durti usnida soo saam xaggee khabar noqotay mintu waaba xarafe wax kasta oo loo qastaa wuxuu noqdaa ismi buu noqdaa qaacidadaana qaado waka ama alxuruufu xuruuftii kaa'inatan xaal ay ahaatay xuruuftu haahunaa fa hiya xuruuftaasi min weeyi khabar bay noqotay soo ma aragti markaa mintu waxay faaideysaa ibtiday faaideysaa bayaaniyay faaideysaa tabciidiyay noqotaa bacid wabayin wabtadi fi lamkina bimin waqad ta'tii libad'i lazmina waziida fi nafyin washibhihi fajar nakiratan kama libaaqin min mafar alfiyatu min malik baan ugu tegi doonaa insha allah ilaa ilaa weeyi ilaaduna waxay faaideysaa intihe waa meeshuu socodka uu ku dhammaanayay waxa aad bilaabaysaa baaun wa baaun ba weeyi baduna waxay faa'iidaysaa ilsaaq bay faa'iidaysaa bidaaun baad odhanaysaa xanuun baa igu dhegan dabaad xanuunsanayso xanuunku kula xidhiidhay sooma waka ama xukun ahaan marartu bizaydin zayd baan soo maray dee zayd baan soo maray markaad le zayd maad ku dhegtay ya waka wa kaafun kaaf weeyi kaafkuna isla macaanidiisa tashbiih baa ka mid a waa ilaaqu naasin ilxaaqu naaqisin bikamilin fi sharafi aw fi lkhisati saasuu noqonaya mid naaqisa ayaa la haleeshinaya mid kaamila xagga sharafta ama mid naaqisa la haleeshinaya mid kaamila xagga fisada saasay noqonaysa arkaan buu iska leeyahay mushabbah zaydun kalbadri eeg zaydun kalbadri zayd waa dayax oo kale tashbiih baa meesha yaala sooma ana kalmaai in raditu safaan waida ma sakitu kuntu lahiba muxuu ana kalmaai tashbiih baa yaala meesha ana anigu in kastuu qaybsamo dee tashbiih balaaqadan ku gaari doonaa insha allah ya waaya ana kalmaai bu yidhi anigu sida biyahoo kalena ay bu muna ya ana kalmaai anigu biyo oo kale ayaan ahay buu yidhi in radiitu haddii aan raali noqdo safaan xagga saafinimada biyuu saw caddaan ma saa biyahan u cadda ay bu leeyahay haddii aanan cadhaysnayn oon raalli ahay wa idaa maa sakhidtu kuntu lahiba markaan cadhoodana dabka casaankiisao kalean ay bu yidhi <laughs> ya malaa cid buu ka nixinayde markaa kaaf tashbiih wey anaga soma ana eh, zaydun kalbadri haddaba eeg afar rukni shan afar rukni buu leeyahay mushabbah mushabbahu bihi adaatu tashbiih wajhu shabah shan buu leeyahay mushabbih inagu bad mushabbih waa ismu faacil mushabbah waa ismu mafcuul mushabbahu bihi adaatu tashbiih wajhu shabah zaydun kalbedri markaan idhahdo anigan hadlaya mushabih baan ahay anaa wax isku shabahay lsmu faacil baan ahay soo ma haye zaydkana waa mushabihii la shabahayo mushabawbiga wax lagu shabahayaana waa bedriga adaatu tashbiihu waa kaafka xagga layskaga shabahaya waa xagga diyaaga iyo iftiinka kaasna tashbih faaidey fi fi wa fi weyi fiiduna daraf bay faaideysaa waa xuluulu shayin fi shay waa shay shay ku dhex sugnaada istiqraaru shayin fi shayin aw xuluulu shayin fi shayin shay shay ku dhex sugnaada sida almaau fi lkuuzi oo kale ah annaasu fi lmasjidi walaamun laam weeye laamtu waxay faa'idaysaa milkiya milki bay faa'idaysaa haddii laba daato ay dhex dhacdo ay gasho cidda wax hanan karta ya waxaa la odhanaya waa milkiya la odhanaya almaalu lilkhaliifati almaalu lizayd maalka zayd baa iskale soo ma almaalu lizayd haye dee maalku daatu leeyahay zaydna daatu leeyahay cidii wax mulkiyi kartaana laamtii la geliyey taasi mulkiya la dhado ikhtisaasyana way noqotaa sida alxablu lilfarasi ya alxasiiru lilmasjidi dee masaajidka gaar la istixqaaqna way noqotaa sida alxamdu lilaahi oo kale ismu macniyo ismu daat bay dhex dhacday soo ma markaana istixqaaq bay noqonaysaa laamtuna waa taa macaanideedu can wa can can weeye canta macaanideeda waxaa ka mid a mujaawazo mujaawaza ka mid a akhadtu lcilma can fulani cilmigii waxaan ka qaatay fulan wa calaa calaa wey calaada macaanideeda waxaa kamid a isticle calayhi daynun dayn baa lagu leeyo dayn baa ku dul sugan kadaaka waawun baaun wataaun fi lxalif tani waa maxay dee iyagu dhaar bay ku saabsan wallahi wa wallaahi waa bilaahi waa waka soo garan mayse wallahi la afcalanna kada ilahay baan ku dhaartay waxaa sameeye oo sameeyo laakiin shuruud bay iska leedahay shuruudda ay leedahay ficlulqasamka waa la gooyaa kolka wow lagu dhaaranayo oo lama idhaahdo uqsimu wallaahi ya uqsimu wallaahi lama odhan karo sida loo odhan karo uqsimu billaahi ta labaad qasamu su'aal looma isticmaali karo wallaahi akhbirnii ma odhan kartid sidaad u odhanaysid billaahi akhbirnii ta saddexaad dee damiir ma gasho wak maad odhan kartaa may ismi daahirun bay gashaa ay jirta waka baaun wa baaun ba weeyi billaahi la afcalanna bilaahi la afcalana iyada waxbaba looma shardiyo shuruud mala iyada haddaba xaqeegu wuxu markaa maadaamay bilaa shuruudta in xagga hore la mariyo xaggii horena muu marin sheekhu xagga hore muxuu marin waaye xagga hore wuxuu u marin waaye wowda ayuu soo horeysiyey waa likarati dawaraaniha cala alalsina wowda ayaa carabka ku fara badan de soo ma inta ugu faraha badan wowda ayaa ugu badan wa taa un ta weeyi tadinay waa tallaahi la afcalana kada oo kale marka iyaduna shuruuddaasi wowda loo shardiyo ayaa waxa weeyaan iyadana loo shardiya lafduljalaalahana gaar bay ku tahay lafduljalaalaana gaar bay ku tahay mud waa mud mud weeyi iyo mundu labadana waxay jaraan iyaguna waxbay jaraan labadana iyaguna waxbay jaraan oo waxay jaraan maxay zamankay jaraan maa ra'aytuhu mud yawmi alkhamiisi maalintii khamiista laga bilaabo hebel indhabo maan saari aw mundu yawmi ljumca ama maalintii jumcaha waka waxay jarayaan iyaguna duruuftaasi ayay jireen ruba ruba weeyi rubi taqliil bay faa'iidaysaa inta yar tagsiirna in fara badan bay ugu soo aroortaa laakiin waxaa shardiya inay xagga hore taallo caamilkeega in dib loo dhigo majruurka ay jaraysaa inuu nakiro yahay khaliilaya litakiiri ruba kaiirat wajaat litaqliili walakinahu yaqil وتسديرها شرط وتأخير عامل وتنكير مجرور بها هكذا نقل khaliilaya ya khaliilaya litaghiiri ruba kaiiratun taghiir iyo farabadnaasha ayay usugnaataa rubi inta faraha badan leh wa ja'at litaqliilin taqliilna way u timiddo way soo aroortay walaakinahu yaqil taqliilkaasi wuu yaryahay wa tasdiiruhaa shardun xagga hore in la mariyaa waa shardi wa taakhiiru caamilin caamilkeega in xagga dambe la dhigana waa shardi wa tankiiru majruurin biha hakada nuqil majruurka lagu jaraya inuu nakire yahayna waa shardi saasaana lasoo naqliyay waka wa waagu ruba ruba wawdeeda weeyi iyo ajrumina saas baynu kusoo marnay wuu ku talisna wuu ku raacay sheekuna wa waaw ruba ruba wawdeeda weeyi laakiin waxaynu odhanaynaa sida raajixa wawdani waxba ma jarayse rubada meesha ka go-an baa wax jaraysaa ah, rubada meesha ka go ayaa sida raajixa ah wax jarayse wowdani waxba ma jarayso maxaan ku gaari doonaa insha allah wa taaratan tudmaru bacda alwaawi ka qawlihim waraakibin bijaawi maxaan ku gaari doonaa insha allah wlaylin kamawji lbaxri arkaa sudulahu alaya bianwacin humuumi liyabtali waa imru qays aqwaashiisi mucalaqaadka adabkaan ku arki doonaa insha allah walaylin ay waruba laylin alla habeen badanaa bu yidhi ka mawji lbaxri badda hiirteeda oo kalea arkhaa suduulahu daahyadiisa sii daayey calaya aniga dushayda liyabtaliya inuu imtixaamo bianwaaci lhumuumi markaa waa maa xaggaasaan ku gaari doonaa insha allahu iyo maxalushaahidkeenu waa walaylin weeyaan walaylin walaylin iminka maxaa hoos dhigay siduu sheekhanu qabo waa wowgan laakiin qowlka raajixa rubada go-an ayaa hoos dhigaysa wa ruba leyli waka rubadii almunxadifi go-nayda meesha ka maqnayd kasirtu min misra ila lciraaq wuu kuu tusaalayo minti dee misra iminka waa la jaray maxaana lagu jaray dee mintaa lagu jaray mintanaa jirtay mintamaa jirtay kasirtu man misra buu kitaabka noqonaya sooma iska ila waa min weeyaan de man haddee la dhaha ismi bay kaa noqoni minna waa xaraf saa wogow sheekh marka aeg misra calaamatu jirki waa maxay dee kasrunaha ilaa shanina sheekh kasruna dul taagnaanin calaamadda jirka waad soo baratay maynaan soo baran kasray noqotaa oo maxay noqotaa ya bay noqotaa oo maxay noqotaa fatxay noqotaa dee imika waa fatxadii limaada maalansarifki bayna soo baranay maxaa u diiday calan maca taaniif almacnawi soo ma ilalciraaqina da ilaadanaa jirtay lilmaxbuubi laamkana wax jiraya biishtiyaaqin ba'daa wax jirtay mayna basidahayn waka ama alxuruufu xuruuftii kaa'inatan xaalay ahaatay xuruuftu haahunaa halkan fa hiya xuruuftaasi min min weeyi ilaa wa ilaa ilaa weeyi baaun wa baaun ba weeyi wa kaafun kaaf weeyi fii wa fii fii weeyi wa laamun laam weeyi can wa can can weeyi calaa wa calaa calaa weeyi kadaaka ay kaa'inaatun kadaaka madkuurkan lasoo sheegay oo kale waxaa waawun wow baun wa baaun ba wa taaun iyo ta kaa'inatan xaalay ahaatay wowda iyo waxaa ka dambeeyay filxalifi dhaar dhexdeed mud wa mud weey mundu wa mundu mundu weey ruba wa ruba ruba we catun bilaa caadif wa waagu ruba ruba wowdeeda weey rubadii almunxadifi go'nayd wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aad tidhi sirtu waan socday min misra misre xaggeeda ayaan ka socday ila alciraaqi ciraaq baanan u socday socodka waxaan ka bilowda misra wuxuuna ku dhammaaday ciraaq ilaa mintu ibtiday faa'idaysaa ilaaduna intihay faa'idaysay waji'tu waan imiday lilmaxbuubi ay ilalmaxbuubi kii la jeclaa baan u imiday biishtiyaaqin hilow aawadeed aan u hiloobay baanan ugu imiday baabulidaafa waa kan ile mudaafa wax tiru guri sooma waa kan kii kale nasha halkaa xuruuftii baan kaga baxnay tana waa tii labaad marka idaafada waxaa la dhahdaa xagga luqada waa alisnaad waa tiirin weeyaan waaya xaa kalena waxaa la dhahdaa idaafatu smin ila smin idaafatu smin ila smin aakhara bitanziil athani min alwali manzilat tanwiin saasaan kusoo tacriifinay kitaabkii hore dib ugu nodo waa waa ismi ismi loo tiiriyo ismigaasi ismiga loo tiirinayo ismiga labaadka hore waxaynu u dejinaynaa manziladii tanwiintu ay u deganayd tanwiintii baad ka jaraysaa halkii tanwiinta ayaad u gelinaysaa de ismiga labaadaad soo wuxuu yidhi asqid rid adigu atanwiina tanwiinta rid alif waa idlaaqe min almudaafi mudaafka ka rid halkan way isku khaldantaa iska ilaali mudaaf ilayhiga maaha mudaaf iyo mudaaf ileyhi baa meesha yaalla mudaaf ilayhiga laguma jeeda mudaafka ka rid baa lagu leeyahay ya mudaafka ka rid aw nuunahu ama mudaafka nuunkiisa rid wadalika tusaale ka qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid aa ah tidhi ahlukum ahalkiina iyo qaraabadiinu ahluuna qaraabadayada wey qaraabadiinu waa qaraabadayadu ahalkiinu waa ahalka iyagun soo ma ahlukum ahluna labada tisaalaaba halkaasu ku sheegay oo wuxuu ka wadaa ahlun ta hore laga xadfay tanwiintii asalka hore ahaa ahlun lakum ahlun lakum kadibna tanwiintii baa la xadfay ahlu bay noqotay somaali ya laamkiina waxaa loo gooyey litakfiif fudayd baa loo gooyey laamkii lakum ku jirayna dee isku idaafe un marka ahlu nun kaafki u ken maan la idaafayn waka ahlun ahlukum bay noqotay marka ahlukum de waa mubtada marka ma marfuuc alaamtu rafin damatun daahiratu ahluna ya ahluna tan dambana maxaa laga gooy iyadana asalkeegu wuxuu aha ahluna lana bu ahluna lana kadib nuunkii baa la gooye lilidaafa nuunkii baa la gooye laamkiina litakfiif baa loo gooye laamkii baa litakfiif loo gooye laamkii markii litakfiif loo gooyey dee idaafa isku soo fakatay soo ma nuunkiina lilidaafa markaa loo gooye maxay noqotay ahluna bay noqotay ahluna khabar mubtade marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can idama liannahu mulxaqun biljamci lmudakari asaalim wnuun lmaxduufatu lilidaafati ka nuuni ljamci lmudakari saalim suuratan ahluna mudaaf na damiir mutasil mamnuc ala sukun fi maal jar mudaaf iley weya marka ahluna nuunka meesha jooga waa mudaaf iley nuunkii maaha ahluna ulaha maaha kii lilidaafa loo gooyey de saa ogaada kii lilidaafa loo gooyey asqid rid markaa eeg ka wax laga ridaya waa mudaafka mudaaf ilayhiga ma aha ah. marka mudaafka maxaa u laazimaya waxa u laazimaya horta wuxuu noqonaya xagga icraabka calaa xasab alcawaamil buu noqonaya xagga icraabka isaga laftiisu calaa xasab alcawaamil buu noqonaya mudaafka hore haddii uu al wato dee asha ka go meelaha qaarkood baa laga soo reebaa lakin insha alla waynu gaari doona ilaa shan mawduc bay ka soo reebaa haddii uu tanwiin watay tanwiinta waa la goyn nuunta muxuu waa nuuntii muanaha iyo nuuntii jamcumudakr asaalim bu nuunihida uga jeeda hadduu nuun watana waa laga goynaya amaa ismiga dambe miya de waa la jaraya isagu jarun buu laazimaya ka soco anta adigu atanwiina tanwiinta rid min almudaafi mudaafka ka rid aw nuunahu ama mudaafka nuunkiisa rid wadalika tusaale qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid ah aad ahlukum ahalkiinu ahluna ahalka weeye wakfid khafdi adigu bihi mudaafka alsma ku khafdi alladii ismigaasoo talaa raacay huwa ladiigu lahu mudaafka raacay ah, wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa ah tidhi ka qaatilaa ghulaami zaydin zayd addoonkiisa labadii dilay qutilaa waa la dilay iyagana ah, zayd addoonkiisa labadii dilay marfuucu biاlibtida wa calaamatu rafcihi alalifu niyaaba can idam lanahu muhanaa war mayna saxayn wa nuunu lmaxduufatu lilidaafati eh, ciwadu can tanwiin aw alxaraka aladayn kana fi ismi mufrad saasay noqonaysa wa tasqudu nuunaani fi lidaafa naxu ra'aytu saakin risaafa malxaynu ku gaari doonaa insha alla waaya dee qaatila mudaafo ulaami mudaafiley ulaami mudaafo zaydina mudaafiley mayna basidayn markaa ulaami maxaa hoos dhigay ya hulaami maxaa hoos dhiga idaafada ma idaafada mise waa mudaafka qawlka raajix waa mudaafka dhahaya idaafada iska ilaaliya qawlka raajixa idaafada ma waa mudaafka weeyaan zaydin haddana maxaa sii hoos dhigay hulaamka laftiisa waa mudaafkaa sii hoos dhigay qutilaada dambe waa jumladaasa jumlada majhuulka loo bineeyey ayaa khabarkii noqonayse aliftaa faaci aliftaa naaibu faacila qutilina waa ficil madomu hayru siiqaade ka soco wakfid khafdi bihi mudaafka al isma ku khafdi alladii ismiga oo talaa raacay huwa ladiigu lahu mudaafka raacay wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa tidhi ka qaatilaa ghulaami zaydin zayd addoonkiisa labadii dilay qutilaa iyagana waa la laayey eeg qaatilaa hula eega hulaamigani muuna raacin mudaafkan hore qaatila dee qaatilkan hore ku qabdi zayd muuna raacin hulaam mayna basiid ma noqo ka soco sheekh wahwa mudaafku kainuu wuxuu ahaaday alaa taqdiiri fi calaa taqdiiri macnaa fi fi macnaheega qadaristeeda mid ku kor sugan buu ahaaday aw laamin aw calaa taqdiiri macna laamin laa macnaheed qadaristeed mid ku kor sugan buu ahaaday aw min aw calaa taqdiiri macnaa min min macnaheega qadaristeeda mid ku kor sugan buu ahaaday wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid a ah tidhi haadaakani makru leyli waa shirqool habeen dhacay weeyi ow ghulaamu zaydin zayd ghulaamkiisii weeyi aad tidhi ow cabdu zaydin zayd addoonkiisii weeyi aad tidhi ow inaa zujaajin weel quruurada weeyi aad tidhi ow thawbu khazin mara xariira weeyi aad tidhi ow baabu saajin albaaba xarasaafa weeyi aad tidhi halkan eeg idaafadiibaa macnayaasheeda idaafada macnaheeduu kuu sheegay idaafadaa qaybsanto oo mar waxay la macno noqotaa bimacnaa fi marna marna bimacnaa min waa saddexda markaa bimacnaa fi kitaabkii hore asalka muu sharinde kitaabkii asalka ajrumigu muu wuxuu sheegay un idaafada bimacna lam iyo bimacnaa min ah labada keliyunbuu sheegay bimacnaa fi muu sheegay idaafada fi daabitkeedu waxa weeyaan waa idaa kaana almudaafu ilayhi mudaafu ilayhigu marka uu yahay waa ka dambe darfan lilmudaafi mudaafka waa inuu koobo ha makri leyli makrun fi leyli waa sida makriga maxaa koobay leylkan oo darafa koobay de leylkan darafa ayaa koobay idaafadu marka ay tahay bimacna laam bimacna laam marka ay tahayna waxaa la idhaahdaa iyadana daabit sax male lakin taqriiban waxaa la idhaahdaa wa idaa kaana almudaafu ilayhi malikan lilmudaaf mudaafu ilayhigi waa marka uu mulkiyayo mudaafka hore tusaale hulaamu zaydin hulaamu zaydin hulaamun lizaydin mudaafu ilayhiga dambe oo zaydin muna mulkiyan hulaamka taa bimacnaa lam baa la odhanaya cabdu zaydin cabdun lizaydin saasuu noqonaya waxay noo timida idaafada bimacnaa mina waa idaa kaana mudaafu e idaa kaana almudaafu bacdan min almudaaf ilayhi waa marka mudaafka hore uu yahay bar ka mida mudaaf ilayhiga dambe tusaale inaa zujaajin e ina weel quruurada maxaa loo jeedaa inaaun min zujaajin waa weel quruurad ka ahaaday thawbu khazin thawbun waa maro oo min khazin maradan iyay kamid tahay xariirtay kamid tahay baabu saajin baabun min saajin albaabkan maxaa laga sameeyey baxrasaaf idaafadaasna bimacnaa min baa la dhahdaa waka waawa mudaafika inuu wuxuu ahaaday calaa taqdiiri macnaa fi fi macnaheega qadaristeeda mid ku kor sugan aw laamin aw calaa taqdiiri macno laamin laa macnaheed qadaristeed mid ku kor sugan aw min aw calaa taqdiiri macnaa min min macnaheega qadaristeeda mid ku kor sugan wadalika tusaale ka qawlika oo dhahdaada iyo wixii lamida weeyaan aad tihi makri leyli aad tidhi shirqool habeen dhacay aw ghulaami aad tidhi addoonkayga aw cabdi zaydin aad tidhi zayd addoonkiisa aw inaa zujaajin aad tidhi weel quruurada aw thawbi khazin aad tidhi mara xariir ka ahaatay aw baabi saajin aad tidhi albaaba xarasaafa waka halkaana muxuu kaga baxay mudaafkii buu halkaana kaga baxay mudaafkii ayuu halkaana kaga baxay marka idaafadu sida raajix ayadu wax ma jirta maxaa jira waxaa jira mudaafka ayaa jiraya waqad madad kitaabkaagasa qoriya khaatimatun qoriya khaatimatun waa khaatimadii weeyaan oka waqad madat axkaamu kuli taabicin mabsuudatan fi larbaci tawaabici waqad madat dhab ahaan way tagtay axkaamu kuli taabicin mid kasta oo wax raaca axkaamtiisii way tagtay mabsuudatan xaalo ay tahay bay tagtay mid la balballaadhiyey fil arbaci afartii dhexdeeda lagu balballaadhiyey arbacadii atawaabici tawaabicda ahayd mayna saxayn tawaabicdii nactigii cadafkii tawkiidkii bedelkii halkaasay ku soo martay oo falaa xaajata ila takalumi calayha huna halkan inaan kaga hadlo wax danoo baahiyo keenaysaa ma jirta bu ku leyahay sheekh ah, mayna saxayn maynaan intaa ku kaaftoomi karin dee halkii horaa lagu samara halkii dib ugu nodo ya nactigu muuna mancuudkiisa intiiba dhinacba ka raacayn hadduu marfuuc yahay hadduu mansuub yahay ma tawkiidkumuna sidoo kale ayn bedelkumuna sidoo kale ayn cadafkumuna sidoo kale ayn dee intaba xaggaasaa laguu soo sheegay halkan wuxuu leeyahay sheeku inuu soo celceliyo wax dana igu kaliftay mama jirtu guuri waqad madad dhab ahaan way tagtay ah, waa ficil maadi qadna waa taxqiiq taadu waa taa taaniif axkaamu kulli taabicin mid kasta oo wax raaca axkaamtiisii way tagtay mabsuudatan xaalo ay tahay bay tagtay ah, xaaladay tagtay say ahayd xaaladay kusugnayd maxay ahayd waa xaala mabsuudatan xaalo ay tahay bay tagtay axkaamtaasi mid la bastiyey oo la balballaadhiyey fil arbaci afartii dhexdeeda lagu balballaadhiyey arbacadii atawaabici tawaabicda ahayd ducu galay soo ma aragtid fa yaa ilaahi tuf binaa fanatabic subla arashaadi walhudaa fanartafic kitabka halkas ku dhamaadasha intaan damba waa ducunde fa yaa ilaahi ilaahayow ultuf dhimri binaa annaga ilaahayow noo dhimri oo noo naxariiso oo fanatabica fa bisababi lutfika bina dhimrinta aad noo dhimrisid aawadeed natabica aanu raacno subla arashaadi ay subula arashaadi hanuunka wadooyinkiisa aanu raacno walhudaa wa subula alhudaa iyo hanuunka wadooyinkiisa aanu raacno oo fa nartafica fa bisababi daalika raacitaankaasi wadada xaqaa aanu raacnay aawadeed nartafica aanu kor noqono wuu ducaynaya fa yaa ilaahi xalay soo dhignay waa munaadiy munaadahaasi waa ayu munaadi waa mudaafkii weeyaan mansuub o mbni waa mansuub wey de waa lagu qadaraya somali waa ka uldu binaan da waa ficil amr binaana ulduta iskaga ta fanatabica way noo timida ila kitabka u dhamaada cawa in laga shaqeeyo fanatabica faadaasaa faa u sababiya maxay daba dhacday dalabay daba dhacday waka kitaabka waa inuu la dhamaada he idinku ay fahmeen insha allah waad fahamteen waka subla waa daruurta nadmigu u reebe subl weeyaanoo uruq way isku macniyiin lafdan wa macnan lafdan waa macna waa isku mid wlhudana waa alhtidaayo cadafka isku adfaali tafsiru arashaad wlhuda cadafka isku adfaali tafsiru weeyaan markaa masterka halkaa laga soo xariiraya wuxuu noqonayaa litakun minka lutfun bina liyakun minka lutfun bina fatibaacun fairtifaacun mina buu noqonaya fayaa ilaahi ilaahayow ultuf dhimri binaa anaga noo dhimri oo fa bisababi lidfika dhimrintaada aawadeed binaa annaga aad noo dhimrisay ee aada noo naxariisatay natabica aanu raacno annagu subla arashaadi ay subula arashaadi hanuunka wadooyinkiisa aanu raacno walhudaa iyo hanuunka oo fa nartafica raacitaankaa aawadii nartafica annagu aanu kor noqono wa fii jumaada saadisi sabciina bacda intihaa tisciin min qad tama waa dhammaystirmay nadmu haadihi tan nadmigeeda ayaa dhammaystirmay tan almuqadimati muqadimada ah almuqadimati baa dhammaystirmay qad tama waxaa dhammaystirmay nadmu haadihi tan nadmigeeda ayaa dhammaystirmay tan almuqadimati muqadimada ah fii jumaada jumaado dhexdeeda ayuu dhammaystirmay jumaadadii saadisi sabciina toddobaatanka lixaynaysay sabciinkii alkaa'inati ahaanaysay bacdantihaa tiscin sagaal intay dhammaatay dabadeed ahaanaysay tiscahaasoo kaa'inin ahaaday min almiiina boqolo waa mahay waxa weeyaan dee dib u isku ka yar celceliyeen waxay noqonaysaa sagaal boqol iyo toddobaatan markay hijriyadu maraysay bishii lixaada jumaada ayuu kitaabku dhamaaday wen sagaal boqol iyo toddobaatan markay hijriyadu maraysay bishii lixaada jumaada ayuu dhammaaday hadee laqmadeeda isku yar noqonaysa kolka laqmade macnaheegu lakin waa sida sagaal boqol iyo toddobaatan markay hijriyadu maraysay bishii lixaada jumaada ayaa he u dhammaaday qad tama waa dhammaaday nadmu haadihi tani nadmigeeda tan almuqadimati muqadimadaa fii jumaada jumaada dhexdeeda ayuu dhammaaday jaariy majhuurka tanmaynu ku tacalujinay oo dee jumaada waynu jelaynaa calaamatu jarkiime waa maalaa yansarif sooma alifu taniif almaqsuura jumaadadii saadisi sabciina toddobaatanka talixayso ahayd sabciinkii alkaa'inati ahaanaysay bacda intihaa tiscin sagaal intay dhammaadeen kadib ahaanaysay tiscadaasoo kaa'inin ahaatay min almi'iina boqolaal ahaatay de tiscada lagu sii sheegaya tiscad waa maxay waa boqolaan waa sagaal boqol bay noqonaysaa sagaal boqol iyo toddoba sagaal boqol iyo toddobaatan markii ay maraysay hijiriyadu li bishii lixaad ayaa dhamaatay ayaa dhamaatay fii rubci alfin kaafiyan man axkama fii rubci alfin kaainan xaal u ahaaday buu dhammaaday ha kaainan xaal u ahaaday buu nadmigaasi dhammaaday fii rubci alfin kun rubci kun afar meelood loo qaybiyey meeshii kun afar meelood qaybi laba boqol iyo konton waka laba boqol iyo konton buu ku dhamaadu kaliya tiradiisu waa inta kaafiyan xaalu yahay buu dhammaaday nadmigu mid ku filan ay huwa nadmigu man cid buu ku filan yahay manka oo axkama ah ay adkana sugay manku ruuxa suga macnan wa xifdan wuu ku filan yahi guursha uu duceeyo soo fanas'lu lmanaana an yujiirana min alriya mudaacifan ujuurana wa an yakuna naafican bicilmihi man ictanaa bixifdihi wa fahmihi fii rubci alfin kaa'inan xaal u ahaaday buu nadmigaasi dhammaaday fii rubci alfin kun rubicii xaalada uu ahaaday buu dhammaaday kaafiyan xaaluu yahay buu dhammaaday mid ku filan ay huwa nadmigu ila kaafiyan baa ismu faacil camal falaye faacilkiisi waa mustatir man mid uu ku filan yahay waa mafcuulkiisii manka oo axkama sugay ay huwa manku hu nadmiga sugay nadmulfaqiiri baa dhammaaday nadmiga hore ka bedel kii faqiirka ahaa ee ilaahay u baahnaa nadmigiisii baa dhammaaday faqiirkii asharafi laqabkiisu sharafuddiin uu ahaa faqiirkii alcamriiqiyi qaryada camriido loo nisbeeyey waa masar bay ku taallaaye faqiirkii dilcajzi cajziga u saaxiibka ahaa wataqsiiri iyo gaabinta watafriidi iyo gaabinta intani waxa weeyaan sheekhu uu qiranayo naadimku wuxuu qiranaya cajzi iyo taqsiir iyo tafriid waa min shani alcaarifiin ismu odhan waxaasoo dhan baad nadmisay oo waxa weeyaan waa sidaase haddana hoos bu isku dhigaya ad arkaysa siduu leeyahay ya waa culimada shanigooga weeyaan iyo xaalkooga nadmulfaqiiri kii baahnaa ee naxariista ilaahay u baahnaa nadmigiisii baa dhammaaday faqiirkii asharafi laqabkiisu sharafudiin uu ahaa faqiirkii alcamriiyi camriito loo nisbeeyey faqiirkii dilcajzi cajziga iyo tamar darada u saaxiibka ahaa wtaqsiiri iyo gaabinta wtafriidi iyo gaabinta waa isku macna labadaas walxamdu mahad oo dhan lilaahi kaa'inu lilah ilaahay ayaa u sugnaaday xamdigaasi mada dawaami adduunyadu inta ay taagan tahay adduunyadu inta ay jirtaba ilahay baa mahad iskale ama mada dawaami weligeediyo allaheedba ilahay baa mahad iskale ah madada waa kinaayatu can ta'biid buu ka kinaayoonaya labadaa darafii isku idaafeeyey ila madaad waa darafe waa darfu zamaan mansuubun cala darfiyati zamani wa calaamatu nasbi fatxatun muqadaratun cala alif manaca min duhuuriha tacadu madaa mudaafu addawaamina mudaafile sooma walxamdu mahadoo dhani lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay madad dawaami weligeedba ilaahay ayay u sugnaatay calaa jaziili lfadli ay cala lfadli fadli dushii bay ugu sugnaatay fadligii aljaziili weynaa waalincaamu cala alincaami barwaaqaynta ilaahay uu inoo barwaaqeeyey bay ugu sugnaatay mahad oo dhan ilahay baa iskale walxamdu mahad oo dhan lilaahi ilaahay ayay usugnaatay sugnaatay madad dawaami adduunyadu inta ay daa'imsan tahay bay ilaahay u sugnaatay ama weligeedba waa litaabiidun kinaayatu can itaabiid weligeedba mahad ilaahay baa leh calaa jaziili ay cala lfadli fadli dushii ayuu ilaahay mahad ku yeeshay fadligii aljaziili weynaa walincaami wa cala lincaami iyo barwaaqaynta ilaahay uu inoo wa afdalu salaati salaada ugu fadli badan wa tasliimi wa afdalu tasliimi badbaadata ugu fadliga badani cala nabiyi kaa'inatun cala nabiyi nebiga dushiisa ha ahaato nebigii almustafa la doortay nebigii alkariimi deeqsiga ahaa salaad iyo salaam ugu dhammaystirani nebiga dushiisa ha ahaada nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam wa afdalu salaati salaadta ugu fadli badan watasliimi wa afdalu tasliimi tasliim iyo badbaadata ugu fadli badani kaa'inun ha ahaado cala nabiyi nebiga dushiisa nebigii almustafa la doortay nebigii alkarimi karimka ahaa ee deeqsiga ahaa muxamedin muxamed dushiisa ha ahaato nebiga ka bedel muxamedin muxamed ahaa casubayaan ka dhig nebigaasoo muxamedin la mahmahadiyey waxaad ka dhigtaa nacti ka dhig nadaran liasli ama huwa nebigaasi muxamedun weeyi ama acli waxaan u jeedaa muxamedan baan u jeedaa calaa luqati rabiic shanta qowl waxaan kusoo marnay kitaabka awalkiisa wa saxbihi saxaabadiisa dushiisa ha ahaato walaali wacala alaali aalka rasuulka dushiisa ha ahaato aalkii ahli tuqaa alla kacabsiga u ehelka ahaa waalcilmi wa ahli lcilmi cilmiga u ehelka ahaa waalkamaali kamaalka iyo dhammaystiranka u ehelka ahaa sheekhu waxa weeyaan wuu ducaynaya intaasi oo dhan markaa sheekhu raximah llahu tacaala muqadimadiisa wuxuu ku bilaabay mahadnaq ilaahay uu u mahadnaqayo iyo salaad rasuulka uu ku saliyayo wuxuuna ku dhammaystiray mahadnaq ilaahay uu u mahadnaqayo iyo salaad iyo tasliim nebiga iyo saxaabada iyo aalka uu ku saliyayo sidii ugu bilaabay isaga oo rajaynaya in waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala qabuul u oo ilaahay uu u aqbalo marka waynu aragnaayo dee waxay noqotay manduumadani manduuma naafica ayay noqotay sheekha waxa wey manduumaadkiisa oo dhanba waa sidaasi wey hadday tahay tan maanta inoo hortaale ee caawa dhammaatay hadday tahay ta usuulu fiqiga ya ee imaam alxaramayn waxa weeyaan risaaladiisii uu ku nadmiyey hadday tahay nadmu aayati taqriib nadmiga awshujaac nadmu nihaayati tadriib haddii ay tahay intuba waxa weeyaan waxa weeyaan sheekhu ilaahay wuxuu u dhex dhigay maxay qabuul ayaa waxa weeyaan uu udhex dhigay marka kitaabkii halkaasi ayuu ku dhammaaday allah subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo kuwa ku intifaaca wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk